ayaynu caawa ku haftoomi doonaa culimada manhajkan dejisay ama diyaarisay waxaa kow ka ah sheekh cali warsame xasan oo ah la odhan karo waa sheekhi adacwa salafiya fi somaal ummaddan soomaaliyeed dacwadda salafiyada ah raggii dowrka weyn ku lahaa ee wax badan waddanka ka qabtay ayuu ahaa sheekhu xafidahu llah waana joogaa waracaa sheekha taariikhdiisu wuxuu ku dhashay mandiqada saraar la yidhaahdo taariikhdu markay ahayd kun sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii saraar waxaa weeyaan isagoo yar oo saddex jira ah ayaa sheekh aabbihii u dhintay risaalo aada u fiican oo weli aan soo bixin oo baxi aada u qiimo badan ah ayaa doctor xasan uu ka qoray sheekha noloshiisa insha allah waan sugaynaa markay soo baxdo lakiin inagu hadda si koob kooban baan culimada u sheegaynaa wuxuu ka warramay sheekhu ilaa sideed jir markuu ahaa inaa u maryabo aanu haysan oo ciyaalku waagaas taariikhda uu noolaa ee afartanaadkii xilligaa dharkuwaba iska yaraayo dadku waa xidhan jireen Eh, marihii laohan jiray laga samayn jiray haragga dhuu baa laohan jiray dhuu marka wuxuu yidhi islaan habareertaya ayaa maradii u horreysay i keentay anuu siddeed jira waxaasaa la xidhan jiray war hore eh, daweyne buu ku gaadhay miyiga sheekhu raxmatullaahi caleyh mar haddii aabbi u dhintay agoonu iska yahay eh, waktigaana wakti cilmiga iyo aqoontuna way iska yarayd waxbarashadu waa yarayd wuxuu isku dayey markaa uu jeclaystay waxbarasho wuxuu yimi magaalada hargeysa oo nin ay walaal ahaayeen oo ciidanka ingiriiska ka mid ahaa oo raggii ka shaqayn jiray xagga saadka ee raashin karinta iyo waxaa ayuu u yimi ninkaasaa ku daray malcaamad xoogaa farsamadan nijaaradana sheekh waa bartay oo wuxuu yihi waxaan ku shaqayn jiray gelina nijaaradan ku shaqayn jiray gelina waxaan baran jiray qur-aanka iyo waxbarashada habeenkiina kutubtaan raacan jiray markii dambe farsamadii iyo shaqadii iyo iyo tacliintii waysuka wadi weyde waxaan jeclaystay inaan cilmiga u goo o waxbarashada aan u goo kadib wuu rixlaystay oo xilliga waa laga yaabaa dadku inay taarikhda la socdaan galbeedka ayaa cilmiga loo doonan jiray oo jigjigay iyo diirdhaba iyo dhulkaas baa culimadii joogtay laga qaadan jiray cilmiga magaalada dhaba la yidhaahdo ayaan tegey buu yidhi halkaasaan eh, rag culimo ah aan kutubta ka bilowday oo hadday tahay eh, dhammaystirka qur-aankii iyo lugadii carabiga ahayd naxawihii iyo fiqigii iyo daraasadii halkaas ku laba sannadood buu cilmi meesha ku ahaa weliba rafaad aada fara badan oo duruufaha dhaqaalaha eh, nimaan cid u joogin oo dad ku haysan cilmigu waagii hor dhib bay usoo mari jireen ficlada aad iyo aad ugu rafaaday markii dambe xitaa wuxu magaalada nazareyt la yidhaahdo oo adis ababa dusheeda ah ayaa niman qaraabadiisa ah oo degan arday aan u qabtado aan wax dhigi jiray muddo kadibna waan ka soo noqday haddana dir dhabaadin kusoo noqday xornimadii soomaalidu ay sheegatay ee dowladnimadii kun sagaal boqol lixdankii anigu halkaa joogay dhalatay buu yihi calansaarka ninkii la odhan jiray xayle salaasi baan ka maqlay idaacadda isagoo kale suuragal maaha bui somaaliya in dawad la siiyo suuragal maaha soomaaliya waa dad aniga iga mid ah inay dawad qaataanna sax maaha aad bu arrintaa uga xumaaday sheekhu markaa uu soo noqday kun sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii ayuu waddanka yimi degaanka burco iyo aaggaas ilaa sideed iyo lixdankii dhulkaasaan joogay buu yidhi oo runtii markaa mafhuumkiisu waa wacnaa sheekh oo xilligaa xitaa ictiqaadkiisu waa wacnaa wuxuu ka warramayaa markan meeshii ibniman saalixiin la odhan jiray iyo qaadiriya isku hayey waddanka suufiyaa aad buu marka arrintaa isagu u diidanaa adugu eh, mudduu joogay kadibna kun sagaal boqol iyo eh, sideed iyo lixdankii taqriiban isagoo cilmi jacaylkiisa sii wata weli ayuu xajiyey eh, wanaaqu gudbistay bal jaamacada inuu helo arrintaasi marka aduu sanadka waxba hirgelin sanadii labaad buu noqday sagaal iyo lixdankii markaasuu waxbarashadii helay jaamacaddii jaamacatu lmadina ayuu galay macadkiibuu ka bilaabay macaduu marka hore ka bilaabay macadkii u dhamaystay kadib jaamacadduu ka baxay oo raggii culimada ahaa ee waktigaa joogayna dee wax ka bartay oo la kulmay ibn baaz iyo raggii xitaa maxamed amin shanqiidi in la kulmay waan filayaa rag fara badan oo xilligaa jooga aimadii waaweyneed ah meeshuu sheekh kula kulmay markuu dhameeyeyna kadibna daraasaat culya magisterki u qaatay oo wuxuu galay jaamicat اlimaam jaamicadda la yidhaahdo ayuu ka qaatay magisterkii isagoo ku takhasusay muwaalaat اlkufaar fii dawi اlqur'aan buu wax ka qoray sheekhu oo xilligaas ay iskaba yaraayeen baan isleeyahy soomaalida waxa maaragtay majaalka ee culumta shareecada daraasaad culya ku leh inay fara ku tiris ahayn baan filaya sheekhu wuu soo laaftay kun sagaal boqol iyo sideetankii anuu markaa burcan joogaa waktigaasuu noogu yimi isagoo reerkiisi iyo ciyaalkiisi wixiisi wata halkaasuu dacwaddii isagoo maaragtay soo qalin jabiyey oo maajisteerkii wata himadii tacliimtii caaligayd wata ayuu kutubtii ka bilaabay waan garanaya masaajid yar eh, masjid sheekh isxaaq la odhan jiray oo eh, xaaji xasan geelle waad odhan jireenoo caaqilkii macadkan waan dhigan jiray waagii hore eh, uu hayn jiray masaajidkaas ka bilaabay tafsiirka qur-aanka buu bilaabay buluuqalmiraamka ayuu bacd alfajriga noo akhrin jiray kutub alcaqiida ayuu bilaabay kitaab tawxiid buu bilaabay si maarata xawli iyadoo aan marka hore bee meesha ka wadnay lakiin dacwad iska maaragtay iska yar eh, manhajka ikhwaaniga iska yar socota oo wax badan oo cilmi manhaju salaf aan aada ula socon ah ayuu marka isagu noo keenay dardar cusub baa uuna geliyey daraasahaasu meesha ka bilaabay taarikhdiisu way dheer tahay marka iska koobkoobaynaa ilaa muddada kun sagaal boqol iyo siddeetankii ilaa maalinkan maanta wuxuu ku mashquulsan yahay taarikhdaa dheer dacwadda iyo diinta iyuu ku mashquulsan yahay iyo eh, caalamka islaamiga in laga shaqeeyo sheekhu waxyaabaha uu caan ku ahaa aan ku bartay waxaa ka mid a ah inuu ahaa nin runtii sabir badan taxamul badan dulqaad badan adkaysi badan maanta oo hadda da'diisu malaha siddeetan sano ay marayso ayuu hadda macallin weli ka yahay jaamicatu najax wax ka dhigaa oo kutubtiibu weli akhriyaya ismaaragtid waa da'da siddeetan jira dhallinyartii hadda soddon jirka baan laana war kitaab akhriya war maqaal jeediya caajisi waa is meelaha la fadhiya siddeetan jirka kitaabka akhriya ka hor jaamacadda ka jeedinaya khudbada wax ka akriya waa runtii waa waa waa sabirka iyo dulqaadka iyo taxamulka waaa caanu ku yahay shujaacada iyo geesnimada oo ragga wuxuu aaminsan yahan ka gaban ee sheega ayuu ku caan yahay sheekhu tadayunka iyo tacabudka iyo cibaadada iyo tadayunkuna aada u sarreeyo baan ku aqiinay nin marixa oo kaftan badan oo maaragtay maahmahyo badan ayuu caan ku yahay sheekhu ilaahay maarata xifdiyo kaas waa shiika koowaad ee risaalada wax ka qoray waxaa ka mid a sheekh cabdiqaadir nuur faarax oo dhashay kun sagaal boqol iyo afartankii meel mandiqada ayliha u dhow oo canjeel talawaah waa garanaysaa marmaynay halkan waa laga yaqaana canjeel talawaah waa meeshii darwiishka loogu tashaday taarikhda waaysan ma filaya meeshaa nafteeda ku dhashay sheekhu Eh, wuxuu dhashay taqriiban kun sagaal iyo afartankii magaalada ayl baa qur-aanka meesha meelahaas ku bartay sidii qur-aanka loo baran jiray eh, madrasad eh, litacliim ilkibaar dadka waaweyn wax loogu dhigo ayuu saddex sano meelaha taqriiban a dhiganayey oo xisaabta iyo bidaayaadka tacliinta luqada iyo waxaa ka bartay xaaji aadan sheekh la odhan jira oo fiqiga shaaficiy aad buu isna waxbuu ka akhristay kun sagaal boqol lixdankii ayuu isagoo labaatan jir taqriiban ah buu xamar galay markaas wuxuu galay macadkii laohan jiray eh, macad muqdisho addiini oo markii dambena loo baxshay macad eh, sheekh suufi oo macaahidka ashariga ah macaahid ashariya oo raacsan tabac ashar bay ahaayeen uu ahaa eh, markaa marxalada dugsiga dhexe hanawiyada wuxuu ka qaatay macad markii dambe la dhisay oo sacuudigu dhasoo lo ohan jiray macad tadaamun asacuudi macadkaasuu galay oo xoogaa ardadana guna yar lasiin jiray ilaa saddex shil meelaha safir inay ahayd manhajka dee saxan lagu faafin jiray lagu dhigi jiray halkaasuu sheekhu ka baxay siddeed iyo lixdankii kadibna wuxuu u rexlaystay xagga iyo xijaaz wuxuu galay tegey madiina almunawara jaamacaddii madiina ayuu galay kuliyat usuuluddiin kun sagaal boqol iyo toddobaatankii buu galay wuxuu ka baxay kun sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii Eh, waxaa loo diray bicsadii diri jireen ahayd eh, bicsa dacawiya ayaa garbu afriqiyada eh, galbeedka africa niger ayaa isaga zamiilkiisii aynu ka hadli doono oo rafiiq ay ahaayeen wax badan ay rafiiq waayeen tacliinta waa socodka waa sheekh yuusuf aadam halkaasay tageen sheekh yuusuf wuxuu iga sheekeeyey annagoo halkaa joognaa maxamed siyaad bare madaxweynihii soomaaliya xukumayey oo diyaarad wata ayaa meesha kusoo degay oo wafdi ah markaasaa loo sheegay magalada ayaa jooga waraystooo laba sheekoo ducaada ayaa jooga war soo furayba diyaaradda waddankii baa u baahan diine markaasuu diyaradda kusoo qaatay soma aragti eh, hanti wadaagina waa tii la iclaamiyey mogta hanti wadaagii wuxuuhi shekh abdiqaadir baa diyaaradda korkeedii madaxweyne kula hadlo yidhi war niyo waxaan aad waddaan hanti wadaaggan iyo wax kan jooji kaasuu gacanta saa u qabtay hanti wadaag iyo waaad sacuudiga soo shega baa sheegaysa oo ogaadkii baa khatar bu geliyay inuu buquujiyey in sheekood garanayta barti ma xoog badnayd ninkan nin xoog lawaado gacan ku qabtay buuri markaasaan u baqayba sheekhi lala tegey adugu kadib muqdisho ayuu keenay maxkamadihii qaadi buu ka dhigay kadibna dacwaddii iyo khayrkii ka shaqeeyey waa tii la xidhay ilaa siddeed iyo labaatan bilood buu xidhnaa jeelka markuu ka soo baxayna taqriiban wuxuu soo baxay jawi waayihii ay takfiirku soo baxeen oo dhib badan ay ka jirtay waddanka nimankii takfiirka iyo muran badan xilligaa u taagnaa markaa dowr weyn buu ka qaatay radintii takfiirka sheekhu dacwo aada u xoog badan oo nashaad leh ayuu muqdisho xilligaa ka sameeyey waktigaa lix iyo toddobaatankii iyo toddobiyo toddobaatan waktiga ah aada iyo aad buu maarata markuu soo baxay jeelka saxiix muslim buu ka akriyey bukhaari buu akriyey usuul fiqiga isaga akhrin jiray mudakarat usul iyo kitaabale marka juhuud badan oo macruufa ah ayuu xamar ka sameeyey markii dowladdu dhacday kadibna adugu kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii ayuu garowe degey oo halkaana daraasada uu ka bilaabay sheekhu iyo dacwadda oo kutub badan ka akhriyey tafsiir leh oo xadiid leh oo fiqi leh oo macadkii iskuulkii loo jeeyay waaxa uu macallin ka noqday oo macallin ka noqday haddana jaamicadda bariga africa farceeda garowe hataa maalinta la dili doono maalin ka hor xiisaduu ka bixinayey jaamacadda bariga africa waa tii la dilay markaa raxmatullahi calayhi laba kun iyo saddexiyo tobankii bishii labaad bay ahayd markii la dilay waxaa ka mid a ragga lajnada ka mid ah sheikh yuusuf aadan baa ka mid a maxamed oo hadda iminka jira maraykanka degan isagii reerkiisuba sheekhu degaanka hawdka burco xagga resef areaba ku dhashay tog dheer xaggeeda sare hawdkeeda sare wuxuu la la ahaa la qaab iyo safarba ah waxbarashada sheekh cabdiqaadir nuur faarax oo macadkii tadaamunka ay ka wada baxeen sanawiyadiisii jaamacaddii madiina wada tageen markii dambe bicadii la diray waxbarashadii meeshii la ohan jire niger bay wada tageen markii dambe uu soo noqday ee la keenay soomaaliya uu diyaaradda laga dejiyeyna maxamed siyaad barakeensadayna xeeraaliyu ka dhiga maxkamadaha isagaan xeeraaliyu ka dhiga marka waxaan odhan jiray yuusuf xeeraaliya yuusuf xeeraaliya la odhan jiray xilligaa runtii aad iyo aad buu ummadda u anfacay intuu halka maxkamadaha joogay oo wixii la xidho gabadhii la xidho xijaabka la xidhi jirado ciddii meel wax wadaa la xidhi jirado dhib badan baa la maray ciddii dhibaato loo geystaba yuusuf inooge yuusuf xeraaliya isagaa loo tegi jiray isagaa maaragtay soo furdaamin jiray nin wuxuu ahaa maaragtay aad u naxariis badan oo dadaal badan oo juhuud badan geystay buu ahaa ilahay ummadda ku anfacay fitnadii takfiirka qudheeda qayb weyn buu ka ahaa raggii radiyey ee meel kaga soo haray waan garanayaa wuxuu noogu yimi kun sagaal boqol iyo sideetankii ayuu burca noogu yimi annagoo joogna oo markaa anagu waxaan ku xidhnaa waxaa boosta niman la yidhaahdo eh, ikhwaan muslimiinka joornaallo ay lahaayeen oo caalamka saad ula socoto majalatu dacwa majalada soo bixi jiray masar baan xeyr la sameeyey oo boosta igu iman jireen boosta buu ku iman jire boostadaa soo dhigi jiray dadkani boos bama yaqaaniin marka taasaa lai soo dhigi jiray eh, waktigaa sagaal iyo toddobaatankii waxaa dhacay eh, eeraan waxaa ka dhacatay xukuumo oo nin khumeyn la yidhaahdaa oo xukumi watay fawra uu hogaaminayey nimankani kuwaanku aan aada maaragtay wax u kala shiilin xagga maaragtay manhajka oo meelaha qaarkood ku hooseeya iyagu marka waxay u arkeen in meesha tan dawla islaamiya ka dhalatay wafdi bay xitaa u direen marka kitaab uu qoray khumeyni oo liya alxukuuma alislaamiya oo kitaab aada u kharibana kitaabkaasaa boosta lai soo dhigay oona markaa kitaabkii haysta oo isu haysta markaa inaan dee wax weyn aan gacanta ku hayo baan wadaadka cazimay xaar buu nooga yimi intuu la qadaynay buu arkay kitaabka waxaan meesha ku haystaa muxuu yahay buuri welid ma ilaawin de waxtarku ii galay de war waxaan kal iska turguud kan kitaab ma aha markaasaa shiicada iyo waxay yihiin iyo mowqifka ahlu sunu ka qabo intii qayaadi aan ku jiray buu si fiican meel ii saaray weliba waa xumaan xusuusta haddaan ilaaweyn kitaabkii la odhan jiray alcaqiida alwaasidiyana kitaabkaana uu isiiyey wuxuu yihi tawxiidka asmaa wa sifaadkiiba intiiga gaadhsiiyey dawadu waay xawli raggu shaqaynaya waa intii qadadaan way fadhiya sheekhu markii dambe adugu eh, koob iyo siddeetankii eh, waxaa loo diray bicisa dacawiyahoo meesha imaaraadka waa kii jaamacata agga madiina ka soo baxay ilaa kun sagaal boqol koob iyo siddeetankii ilaa laba kun iyo saddexdii wuxuu ka waday imaaraadka ayuu dacwada jaaliyadda soomaalida wuxu akrin jiray aad baa loogu intifaacay oo dad fara badan baa ka faa'idaystay oo dad culimaa ka soo baxay dacwadduu meeshaa ka waday markii dambe uu soo noqdo waddanka yimina hargeysana wax badan buu ka akhriyay kutubta oo daraasada eh, meelo badan oo maaragtay xaggan soonaha hawdka degaankooda ana sheekhu madaaris buu ka furay eh, juhuud aad u fara badan ayuu sheekhu geystay allah barakeeyo allah xifdiyo waxaa ka mid a eh, culimada risaaladan diyaarisay sheekha la yidhaahdo doctor axmed xaji cabdiraxmaan ayaa ka mid ah raxmatullaahi caleyh oo ku dhashay gaalkacyo kun sagaal boqol iyo eh, sideed iyo kontonkii wuxuu ka soo jeeda caylo eh, bulshada magac dheer ku leh xagga aabbiye xagga hooyaba oo aabiyana wuxuu abaa la yihahdaa baarlamaanka u horreeyay soomaaliya naaibkii ra-iisul baarlamaanka ku-xigeenkiisa ayuu ahaa aabiyey xaji cabdiraxmaan weydiin waxaa ka soo jeedaa war reerkeena diido waa qoyska boqortooyadana soomali ahaa xagga gabayga iyo e, sugaanta afka soomaaligana baa dheer ku saa darteed doctoorku wuxuu ahaa nin e, shaaciroo gabayaaya suganyahan ah oo faqiiha oo muxaditha oo e, maaragtay wax walba si walba loo dhigi karo ayuu ahaa sheekhu qur-aanka yaraan buu ku xifdiyey ibtidaa'igii magaalada gaalkacyo dugsiga dhex hoose kaga baxay kadibna xamar buu tegey iskuulkii loo jiray maxamed cabdalla xasan magacaa la baxay buu kaga baxay anawigiis wuxuu galay kii loo jiray jamaal cabdinaasir marka dambena allahda u bixiyeeno magacaan ficnayna in loo bixiy da allah loo bixiyo iskuul sax maa marka jamaal cabdinaasir baa la jiray iskuul buu ahaa hanawi ah laakiin culumta iskuulaadka caadiga ah culumta maadigaa lagu dhiga ayuu aha luqa carabiya ku bixi jiray xisaabta iyo sayniska iyo wuxuba luga carabiya wada haya imtiyaaz buu ku baas jirin aad u faan badan bu sheeku markuu dhamaystay raggii u horreeyey soomaaliya lodkii ka baxay ee taqriiban toddobiyo toddobaatankii buu ka baxay secondariga markaa raggii u sarreeyey buu ahaa minxa daraasiu helay markaa minxa daraasiu helay scholarship u helay oo ciraaq marka kuliyaddii caskariyadeeda xarbiga ahayd buu galay weliba wuxuu iga sheekeeyey markii dee in eh, qaybta injineeriyada eh, injineernimo in lagu qaatay handasaa diyaaradaha miyay ahayd marka annagoo kolley tandiim markaa jiray oo barnaamijkiisu aa waddanka in gacan lagu dhigo la inqilaababa oo buu ka mid ahaa raggii askartaa loo diyaariyey marka wuxuu yidhi waxaa yidhi soo bara infantariga dalka infantary baa lagu qabtaa diyaaradii waxaasi waa ciidanka taakulaynta la yidhahdaa marka ninkii eh, jananka uu ila yahay wuu markaan dee nin hara injineernimo baranaya iyo nin maaragtay infantry oo qoryaha yare ciidan mushaaga hogaamin farqi weyn baa udhexeeya wala yahay bu ninka ka mid oo inuga qanciyo mana ninkan maskaxdiis waxbaa ka sii ahay laakiin dee nin hadaf la bu dan kale wax kaa loo sheegay oo qolo ku xidhan oo meel lagu tawjiyey bu soo maaragti sheekhu eh, wuu soo baxay wuu soo dhammaystay eh, kuliyaddii oo baccalarius soo qaaday culum laxaa askariya eh, markiiba waddanka ayuu yimi isagoo nin aada u jecel tacliinta ee cilmiga ahaa ayaa askarnimadii uu eh, wuxuu ka dhiibay wa la ruksa ayuu ka qaatay eh, wuxuuna doontay waxbarasho dibaddu u baxay eh, jaamicatu umulqura buu helay amaka ku taalla kun sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii ayuu jaamacadda helay qeybta cilmi xadiidka ayuu bartay weliba dufcadiisi ninka u horreyay bu ahaa la yihahdaa dufcadiisi markii uu dhammaystay jaamacadda qeybta bacalorsku ka baxayna daraasaad culyaa buu qaatay oo magister eh, taxqiiqa kitaabka aliclaam bifawaa'idi cumdat اaxkaam lilmunaqim kaas buu daraasa iyo taxqiiq ku sameeyey waliba bitaqdiir mumtaaz buu ku baasay eh, markii dambena doctoraagii buu qaatay alxaafid muqlataay oo juhuuddiisa cilmiga xadiidka ayuu diyaariyey markaasuu bitaqdiiri mumtaaz buu ku baasay maca tawsiya biطibaacati risaala weliba risala in la taabaco sheekhu kadibna waad garanaysaa de taarikhdiisa waddanka markuu yimina bariga africa jaamacadda raggii dhisay buu ahaa diyaariyey wax badan qabtay allaha oofsado allah u naxariisto laba kun iyo kob iyo tobank watay dileen magaalada boosaaso ayaa lagu diya raxmatullaahi calayh waxaa shaneeya waynu ku kaabsan doonaa bashiir axmed salaad sheekh bashiir oo hay-atu culamaa soomaal madax ka ah runtii dee raggan in badanna waan soo wada noolayno qaarkood ilaa afartan iyo saddex sannadood hadda waisla soconnay lix iyo toddobaatankii baa barashaedu ahayd ragga qaarkood bashiir markaa wuxuu aha runtii dacwadda yaraan kula jaan qaaday isagii axmed xaaji cabdiraxmaanba wax badanna ka soo qayb qaatay dacwaddii soomaaliya taarikhda dheer lahayd dhalashadii sheika gaalkacyay ahayd kun sagaal boqol iyo konton iyo toddobadii qur-aanka yaraantii ayuu ku bartay macaahidda macad azariahoo dugsiga dhexe ashariga kun sagaal boqol iyo kob uu ka baxay mana gaalkacay ahayd baan filaya kadibna muqdisho ayuu soo wareegay marxala haanawiya oo kaga baxay macahad icdaad lmucalimi macadkii la odhan jiray ayuu ka baxay kun sagaal boqol iyo shan iyo todobaatankii muddadaasna dee waktigii shan iyo tobantanka waxaan fil waqtigi la xidhay bay ahayd sheekh maxamed macalin ka horna dee wuxuu iman jiray tafsiirkii sheekhu akhrin jiray magaalada xamar oo dhallinyartu ay aada ugu taxnaayeen kadibna sheekhu wuxuu ka baxay jaamacaddii la foole ayuu ka qalinjabiyey qaybta luga carabiya ayuu ka baxay kadibna baghdad ayuu maajisteerka ka diyaariyey ataarikh alislaami macad albuxuuh wadaraasaat alcarabiya fi baghdad kun sagaal boqol iyo toddobiyo siddeetankii dabeetana muqdisho ku noqday jaamacaddii la foolay ayuu macallin noqday kun sagaal boqol iyo siddeed iyo waa joogay taqriiban kadibna bagastan buu qabtay halkaasoo eh, maxaan ku dhahdaa eh, uu eh, maajisteer kale ka diyaariyey culumta shareecada jaamacad wufaq almadaaris asalafiya faysal abaad oo bakistan ku taalla kadibna dictooraa fi siyaasa sharciya jaamacaddu karashi oo bakistan ku taalla kolley intii uu bakistan joogayna jaamacaddaas camiid kuliyat lxadiid muxtaa ka noqday mar macalina wuu ka ahaa wuxuu waddan ku soo noqday laba kun iyo lixdii xilligii maxkamadii waxtigaa soo laabtay intiina dee ummadda dacwadda iyo khayrka waana sheekha jamacatulictisaam kitabka usunna isaga u isla markaana ah hay-atu alculamaa ayuu madax ka yahay rag waa jira markaa laakiin intaas aynu ku gaabsanaynaa ragga culimada ah maxaan ku dhahdaa diyaariyey mashruucan diyaariyey waxaynu ka hadli doonaa u tegaynaa manhaj manhajkani muxuu yahay manhajka dadka qaar ba waxay odhanayaan maxaa looga bahay manhaj kitabka sunay baynu haysanaayo manhaj la qoraa muxuu waaba khilaafu keenaya iyo waxaas bay yidhahdaan marka wata in la fahmaa manhajka waa muhim manhaj eraygaas jawhari kitaabkiisa saxa wuxuu ku leeyahay annahju aلطariiq اlwaadix nahjiga waxaa la yahay waa ariiqa cad wakadalika almanhaju wاlminhaaj waa la mid anhaja ariiqu ay istabaana ariiqi waa cadaaday istabaana wa saara nahjan waadixan wadda cad buu noqday marka waxa weeyaan waddada cad manhaj ama minhaaj ee waddada cad baa la yihahdaa ariiqa cad baa la yihahdaa oo ereygaa minhaajun baa qur'aan ku yihi lakin manhaj qur'aan kuma iman likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja yani qolo kasta waxaan u yeelay shircatan ومنهاaجa ay suنaة سaبيiلا وsuنaة baan u yeelnay marka waa weyaan lakiin ereyga labaduba amnhaج almanhaج iyo alminhaaج labaduba axaadiiثa rasuulku waa ku yimaadeen eh, salawaat الlahi وaسalaaم عalayهi sida xadiidka imaam أحmed uu soo saaray min xadيث cبdاللaه بن سلام uu leeyahy waxaan arkay riya ayaan arkay buu yiri waktigii rasuulka raأytu kaأna rajuلا أtاanي nin baa ii yimi markaasuu ina keen faاnطalaqa bi fadahabtu macahu fasalaka bi fasalaka biya manhaja cadiima markaasu wuxuu ila qaaday buu ihi manhaja cadiima macnaa waa ariiq weyn buu ila qaaday marka dambe u fasiri doona rasuulkii oo waxyaa badan u arkay ruuyadii wuxuu ku fasiray manhajka cadiimka maxsharka meesha balaaran <coughs> <coughs> <coughs> waxaa ka mid a ah xadiidka minhaaj waxaa ku yimi xadiidka xudayfa uu rasuulku yhi takuunu nubuwatu fiikum maa shaa allahu an takuun waxaan doonta nubuwo dhexdiina inta ilaahay doono uma yarfacuhaa idaa sha an yarfacuhaa uma takuunu khilaafaة alىa minhaaji الnubuwa khilaafa alىa minhaaji الnubuwa khilaafo ku soconaysa wadadii ambiyada ayay iman doontaa ayaa rasulku yhi salawaatu اllahi waslaam alayh marka manhajka halka ku qoran ee culimmadu ay soo ururiyeen waa wadadii manhajkii ahlusunna waljamaca wax ka mid a ah. manhaju salaf wax ka mid a ah. hadday jamaacatlctisaam sheegatay waxaynu odhan karaa waa manhaj ummadda oo dhan cid kasta oo ahlu sunno ahi ay u baahan tahay ama ay qaadanayso ama maxaanku dhahda ay ka faa'idaysan karto ee qolo gaara ah, ma laha waayo day wad ogaan doontaa masaa'ilka hadaynu soo qaadana maalan masaa'ilka uu ka kooban yahay manhajkani waa lix iyo toban baab weeyaan oo shakli maaragtay eh, qodobo ah iyo qawaacid u qoran koob si markaa loo fahmo eh, waxaa u horeeya alghaayaة wاlhadaf eh, ujeeddada iyo hadafka iyo haayada qofka uu leeyahay ama ducaaciyahaado qofka muslimka u leeyahay oo ah ilaahay subxana wa irdaء اllahi biifraad اlcubuudiyati lahu wa tajriid mutaabacati rasuulih waa hay ummadda hore u dhaxa cid kuma gaaraha yani ilaahay in cibaadada loo keliyeeyo oo wuxuu ilaahay raalli ka yahay la sameeyo oo mutaabaca loogu daydo nabiy llaahi maxamed lagu raaco kitaabka iyo sunaa lagu raaco ariiqadiisa baabka labaad wuxuu ka hadlaya alcaqiida walmanhaj oo caqiidadu waxa weeyaan iyo manhajkeegu caqiidatu manhaju salaf ahli sunnati waljamaca fi اlcilmi wاlcamali wاlistidlaal marka waa caqiidada ahlu sunna waljamaca kaana lagu caddeeyey wa cid gaara maaha waxaa saddexeeya atawxiid oo tawxiidku wuxuu ka hadlayaa marka aqsaamtiisii oo insha allah dawlado meesha lagu tegi doonaa waxaa baabka afraad uu alitibaacu walibtidaac maxaa itibaac ah oo la doonaya in la raaco maxaa ibtidaac yahay oo la raba in laga dheeraado waxaa baabka shanaad uu ka hadlayaa waxay odhan jireen alasmaa walaxkaam oo imaan alimaan maxaa la yahay imaanu imaan iyo kufri iyo islaam iyo wixii noocaas ah, takfiir iyo baabkaas uu ka hadlaya baabka lexaad uu ka hadlaya alqada walqadar oo ka mid ah arkaan uliimaan baabka toddobaad waxau ka hadlaya alwalaa walbaraa yaa la soo dhoweeyaa oo mudan in la dhowaysto la xigtaysto yaa mudan in la fogeeyo baabka sideed wuxuu ka hadlayaa mowqifka aynu ka qabno saxaabada ahlusunna ka qabaan iyo aala baabka toddobaad alcilmu wاlculamaa oo ahlu sunnuhu marka laga hadlayo manhajka salafka culimada la doonaya waa kuwe mowqifka laga rabo iyo se see loola macaamaya cilmiga see loo barnaya wadee loo maraya waxa weeyaan waa baab baabka tobnaad alistidlaal wاnadaru wاlfahm wuxuu ka hadlayaa manhajka istidlaalka see wax loo deliishadaa see kitaabka qof waliba sheegay kitaabka iyo sunnaha qod kastoo qof kastaa kitabka sunnahu sheeganaya laakiin see loo daliishanaya see wax loogala soo baxaya sidee loo fahmaya nusuusta oo manhajka ahlusunno ay qabaan ah wuxuu ka hadlaya baabka iyo tobnaad xukunka ilaahay shareecaysa la isku xukumo iyo xukuntanka uu ka hadlaya baabka labiyo tobnaad dadka xukaamta ummada hogaaminaya see loola macaamila buu ka hadlaya baabka saddexiyo tobnaad wuxuu ka hadlaya manhaju dacwat watakhyiir dacwaddan oo ah manhaj takhyiiri ah oo raba ummaddu inay xaaladda xun ka baxdo oo xaalad wanaagsan u gudubto oo shareecada raacdo manhajka loo marayo qaabkee ummadda loo gaarsiyo wasaail dacwa se wa loo gaarsiinaya <coughs> baabka afariyo tobnaad siyaasa sharciya mawqifuna muxuu yahay mawqifkan ka qabno siyaasadda sharcigaa baabka shan iyo tobnaad wuxuu ka hadlaya mafhuumuljihaad jihaadu maxaa tahay eh, si badan baa loo waxyaabaha loo tacriifiyay buu ka mid yahay baabka lix iyo tobnaad u dambeeyay azaad waraqaa'iq maxaa saaye ah oo qofka raba inuu dacwadan iyo camalka khayrka ka shaqeeyo muxuu sahayd u qaadanaya maxay tahay marka qodobada noocaas miyaa la odhan karaa qodobo haddii la qore lagu dambaabayo oo kitaabka khilaafsan miya mise waa kitabka wax ka mid ah adaa lagaa rabaa maay kula tahay waa diinta ka ah mida wey midda kale in la caddeeyo mararka waxyaabaha qaarkood isku dhex darsamaan oo mafaahiimtu ay qaldanto oo masaa'ilka qaarkood ninba si u arko in mawqifa saxa la caddeeyo la bayaamiyo waa hay hadyigii slafka ah qadaayaadka intaa imanaya mustajadaadka ah caddayntooda iyo banaanko lasoo dhigo iyo ru'yada sharciga saxa ah ee manhaju salaf aimatulcasri ay qabaan in banaanka lasoo dhigoo la caddeeyo shay cusub maaha kitabku saas ku salaysan yihi oo maalan eh, ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh caqiidadiis buu ka hadlaya oo kitaabkii laamiyaha la yidhaahdo waa kii laha yaa saa'ili can madhabi wacaqiidati rusiqa اlhudaa man lilhidaayati yas'alu ismac kalaama muxaqiqin fii qowlihi laa yanhani canhu walaa yatabadalu ya xubu صaxaabati kulluhum li madhabu ila akhiri kalaamih marka waxaa weeye dee madhabtiisa buu caddaynaya dadka qaar ba waxay dhahdeen waa haddii la weydiiyo maaha dee in la weydiiye maaha de yaa sa wuxuu le qofkii raba inu ogaado baa loo jeedaaya maaha dee shekh albacaqirada noo sheeg maa macnaydu waxa weeye tuhum badan baa yimi muxuu aaminsan yahay ahlu sunuu khilafsanya kan kan markaa dee kay a sheeg waala waa looga horreeyey runtii raggii aada loo dhibay xilligiisii ah oo dhib badan ka dhacday taariikhdiisii intaa rasaa'il shaksiya wax leeba qoro kutubtiisa ka mid ah wuxuu ka jawaabayaa wuxuu aaminsan yahay war si wax laga ka sheegaya ma arrinto caynkaas risaalatu ilaa ahli qasiim uu qoray waa mabaadida ahlu sunna o dhan buu sheegaya markaasu wuxuu le ushhid allah waman xadaranii min almalaa'ikati wa ushhidukum anii actaqidu ma اctaqadathu اlfirqaة الnaajiyatu ahlu الsunaةi wاljamaca min aliimaani biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wاlbachi bacda اlmowt wاliimaani biاlqadari khayri wa shari ilaahay baa markhaati kaa buuri iyo ciddii timi oo malaa'igta ah de malagtu waa adre ya idinkuna ka markhaati noqda waxaan caqiidaysanahay ictiqaadka ahlu sunna ay aaminsan yihin ilaahay kelinimadiisa iyo rumaynta maxaan ku dhahdaa ilahay la rumeeyo malaa'igta la rumeeyo kutubta la rumeeyo rususha la rumeeyo halkaasu maray wa min aliimaani biاllahi aliimaanu bima waصfa bihi nafsah fii kitaabi calى lisaani rasuulih min gayri taxriifin walaa tacطiil bal actaqidu ana allaha subxanahu laysa ka milihi shay wahuwa samic basir saasuu ku waday marka caqiidaysa amu sheegiy waa manhajka u caddaynaya manhajkiisu ka hadlaya qoraya oo kitabka la akrisanaya raggeena mucaasiriinta waxaad arkaysaa ninka li abulxasan alma'ribi mustafa ismaaciil asuleymaani wax badan culimadu ay ka soo qaadqaateen risaaladuu qoray asraaj ulwahaaj bisaxiixi lminhaaj la yidhaahdo waa risaalo uu kaga hadlayo ictiqaadkiisa oo manhaj ahlu sunna o dhan buu soo bandhigay wix masaa'ila wixii ah. markaa dee haabtay agtiisa yaalay bannaanka soo dhigay manhajka o dhan ma koobi karay raggii aimada casriga noolaa baa u taqdiimiyey oo waxau meesha ku qoray inay saxan yihiin cidina ma odhan war kitaabka iyo sunnaay ku taallaan iska dhaa waxa kan waa qori xaaq ibnu saalix uthaymiin baa kamid ragga ah, u taqdiimay cabdillahi ibn cabdiraxmaan ibn jibriin baa ka mid ah muqbil ibn haadi lwaadici baa ka mid ah abulxasan cali bin xasan alxalabi baa ka mid ah abu xaatim usaama bin cabdilaiif alquusi baa ka mid ah raggaasoo dhan waxay u sheegeen wax halkaa ku qorani ee uu sameeyey u leeyahy saasaan aaminsanayo inuu yahay manhajka ahlusuna waljamaaca manhaj salaf waxaa ka mid ah jimciyatu ixyaa turaas waxay qoratay manhaj manhajuljamciya lidacwati watawjiih la yidhaahdo waana waa isle kitaabkeenna risaaladeennan aad bay wax badan isaga egyihiin ilaa sideed iyagu baaba kusoo ururiyeen mujmal ictiqaad ahlusunna duuduubka ictiqaad ahlusuna ay kusoo ururiyeen mowqif alculamaa mowqif almuslim min alculamaai wa ahlicilmi ina waynu ka hadlayno culimada dowrka laga qaadanayo iyo ahlucilmiga mowqifka qofka laga rabmiya adab alkhilaaf bay ka hadleen alamr macruuf anaaci munkar bay ka hadleen iyo qawaaciddiisa iyo dawaabidiisa almowqif min alcamal jamaaci camalka jamaaciga ah mxuu maxay ka qabaan way ka hadleen inuu bannaan yahay camalka jamaacigu yahay jamaaca in loo shaqeeyo oo waxay ka hadleen almowqif min jamaacaati اdacwa wاlfiraq jamaacaadka dacwadda wada iyo kooxaha dacwadda wada maxaa ka banaan maxaan ka banaan bay ka hadleen aljihaadu fii sabiil اlah bay ka hadleen manhaj الsalaf fii taqwiimi akhطaaءi اlxukaam salafku markay qiimaynayaan akhtada dadka xukaamta ay ku dhacayaan waa sidee bay ka hadleen arrimahaas o dhan bay taabteen waxaa loo bandhigay shekh cabdilcaziz bin baas raxmatullaahi calayhi markaasuu markii loo soo bandhigay wuxuu yihi wa alfaytuhu manhajan jayidan munaasiban manhaj wanaagsanoo munaasib ah yaa baan anugu arkaa buuhi saalax binu fawsaan baa loo soo bandhigay oo eegay oo akhriyey wuxuu yihi fawajadtu manhajan صaxiixan yatamash yatamashaa maca alkitaabi wasunna wamaa taxtaajuhu اlumma fajaza allahu qaa'imiina calaa hadi اljamciya waa manhaj la socon karaya waxaan ku dhahdaa kitaabka iyo sunnaha oo waxay ummadda u baahnayd baa ku yaalla cidina ma inkirno ma odhan dee kitaabka iyo sunnaha meesha lagu yaallay waxaan aad qoqoraysa joojiya marka waa mafhuum khaldan kuwa odhanaya marka un leeya waxbaa kitaabka iyo sunnaha la khilaafa maxaad waxaan ka qorqoraysaa way fara badan yihiin nin baa wuxuu ka qori saa dhan waynu soo qaad qaadan doonaa jamaacatu ansaar sunan maxamediya nashaatuhaa wa juhuuduhaa wa manhajuhaa buu qoray manhajkeed markaasuu keenaya waxay aimadooda yidhahdeen oo risaale doctooraa lagu qaatay oo umulquraa lagu niqaashay soo maaragtid marka waxaa weeyaan dee waa waxa dhibaataa ma leh yaan waxba ishkaal lagu gelinin wixii meel waa risaala loo baahaya cilmi oo la baranayo aan iska bilowna marka hadda muqadimada inta haddaan taa nidhi waxaynu u gudbaynaa xamdalada iyo basmaynta hore iska gudbayna wuxuu yihi ama bacdu faina min sunat اllahi tabaaraka wa tacaala an yabcaa ina min sunati اllahi tabaaraka wa tacaala an yabcaثa liummati muxamadi salى اllahu alayh wasalam bayna xiini wa aakhar man yujadidu laha diinaha yani sunaha ilahi waxaa ka mid ah inuu duro liummati maxamed inuu duro alle bayna xiinin wa aakhar waqti ilaa waqti kale min waqtin liaakhar baa luqada carabka azuuru bayna xiinin wa aakhar yani mar ilaa mar kale aan soo ziyaarina macnaha waqti ilaa waqti kale buu alla wuxuu u diraa manaxad buu usoo saaraa yujadidu laha diinaha diinta u cusboonaysiiya kamaa akhbara bidalika suu ka warramay asaadiqu lmasduuq sala allahu alah wasalam asaadiqu kii runta badnaa ay almukhbiru bilqowli bilxaq ay asaadiqu fii maa qaal ka wuxuu ku hadlaya run ay ahaayeen almasduuqu loo rumaynayadoo alladii yusadaq lahu fi lqowl waxa uu sheegayo loo rumaynayo oo xagga rabbi baa looga rumaynaya wuxu ka hadlaya xaysu yaquulu meel uu yidhi ina allaha yabcau lihadi ina allaha alla subxaanahu watacaala yabcau uu soo saaraa lihaadi lummati wuxuu usoo saaraa calaa ra'si kuli maati boqol sano walba madaxeeda iyo bilowgeeda man buu usoo saaray ujadidu laha diina diinta u cusboonaysiiya abu daawuud baa wariyey raqamka afar kun laba boqol kob iyo sagaashan kitaabu اlmalaaxim baabu maa yudkaru fii qarni اlmia saxeexadana waa ku yimi xadiidku isagoo saxiixa shan boqol sagaal iyo sagaashan cid diinta u cusboonaysiisa oo sunnaha bidcada ka caddeeya oo cilmiga nashriya oo diinta faafiya taas ayuu u soo saaraa wa taxqiiqan lihada اlwacdi wa taxqiiqan muujin iyo xaqiijin lihaada wacdiyabooha iyadoo la xaqiijinayo faqad tawaala almuslixuuna waxaa iska daba yimi kuwa hagaajinayey addaacuuna ku yeedhay ilaa diin ilaahi diinta ilaahay ku yeedhaya calaa mari lcusuur zamanada yani soconaya iska daba imanaya sawaaun markaa alamru sawaun arrinku waa siman yahay kaana alqaa'imuuna kuwa u taagan ha ahaadeen bi hadihi lmuhimati muhimada alcadiimati weyn afraadan ha ahaadeen aw masema jamacaatinba ha ahaadeen macnaha wacdiga iyadoo la oofinayo tawaala اlmuslixuun macnaha tataabaca tawaalat اlintisaaraatu ay talaaxaqat way iska degmaada la marka ducaaddu dee cidiba cid bay ku sinta wa waana manhajkii salafka nabiy llaahi moxamed saxaabuu soo saaray saxaabadii taabiciin bay ku simeen taabiciin atbacu taabicin bay ku simeen qoloba qolay ka dambaysaa qoloba qole usii dhiibaysaa markaa zamankaa tegey dadkii muslixiinta muslix saalix iyo muslix way kala duwayey ninka ninku waa dhii karta inu iska saalix lakin muslix aanu hayn muslixuse saalixuna waaye waa qofka wanaagsan ee diinta faafinaya ee hagaajinaya muslix la yidhahdaa marka way iska daba yimaadeen dadkii dacwadda ka shaqaynayey zamankaa dheer oo muhiimaddaa gudanayay oo taa macnaheed waxa weeyaan de waa muhim in la fahmo dacwaddan dad baa ka shaqaynay inta oo ilaahay subxaana watacaala ku ciseeyey qaar baa waxay idhaahdeen u qaatay oo ku bushiyey halka kan hadalladan odhanaya nimankan ictisaamka hadalladan qoray waadatan waxay sheegteen inay mujtahidiin yihiin mujadidiin inay yihiin mujadidiinta waa mujtahidiin yihiin aduu meela buxuus loo baahnayn bo hadda meesha looga baahnayn ayuu maarata laisku isku mashquuliyeen meesha tan hadda cidina ma sheega waxa la yihahdo inuu mujadid yahay lakin waxaa muhim ah marka hore tajdiidow maxaa ta inaad fahamto tajdiidku waa shay nisbi ah tajdiid waxaa la yihahda marka shaaric xadiidku abu daawud waxaad ka helaysaa atajdiidu ixyaau man darasa min alcilmi bilkitaabi wasunna in la nooleeyo wixii lumay ee laga tegey ama camalkii laga tegey kitaabka iyo sunnaha wax badan oo aan lagu camal falin dadku ka tegeen lasoo nooleeyo dadka inu ku camal falaan iyo walamru bimuqtadaahuma kitabka iyo waxay keenayaan oo la isfaro wa maa dahara min albidaci walmuxdathaat iyo in la tirtiro oo la baktiyo waxyaabaha bidacda ah iyo waxyaabaha diinta lagu soo daray ee ummadda dhexeeda ku faafay kuwaa meesha in laga saaraa tajdiid la yidhaahdaa kaasaa tajdiid la yidhahdaa macnaheedu marka waxa waya cid kasta oo dacwadda u qunta mustawo kasta cilmigeedu ha gaadhsiisnaado oo shay bidcaah meesha ka saarta oo shay wanaagsan oo khayra keenta oo sunnihii in la qabsada dadka gaadhsiisaa dee ninkaas wuxuu hayaa hadal fiican buu hayaa waa loo daliishan karaa xadiidka kan ha xadiidkan ka warramay mujadidka ilaa soo saaraya boqolkii sanaa madaxeed mid soo saarayo culimaduna waa udaliishatay waana tajdiidkuna waa shay nisbi ah waxaana loo shardimaya qawlka qawigaa inuu ahaado xitaa mujadidka inuu mujtahid yahay cidna shardi mayso waa jira qawl lakin waa laga xog badan yahay waxaa saalex fawsaan kitaabkiisa almuntaqa min fataawa alfawsaan baa waxaa la weydiiyey dad badan baa tajdiid ulislaam wax sheeganayee bal arrintaa ka waran sheekhow wuxuu yidhi in kaana almuraadu bitajdiid اlislaami huwa dacwatu ilayh hadday tahay tajdiidka iyo cusboonaysiintu ku yeedhida dacwada dadka loogu yeedho wa isaalatu maa culliqa bihi cinda bacdi اlmuslimiina min ashirkiyaati wاlbidaci wاlkhuraafaat iyo in laga zuuliyo waxyaabaha dadka lagu xidhay oo shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo bidacda iyo wa bayaanu islaam الصaxiix bayaanu islaam الصaxiix iyo islaamkii saxa ee nabiy llahi maxamed la yimi oo la caddeeyo wasaara alayh الsalaam <coughs> fahada tajdiid waajib kaas waa cusboonaysin waajib ah waqad akhbara nabiyu sal rasulkuna ka warramay markaasuu xadiidkii soo deliishanaya sheekhu ina allaha yabcaثu lihadi اlummati calىa ra'si kuli miئati sanati man yujadidu laha diinaha saasuu keenay marka taa macneed waa layskuma bushin karaa xadiidka ninkii deliishadaa mujadid baad sheegatay qowlkaas waa qowl daciifa waa nin un xanaaqsanoo doonay inuu qolo mararka qaarkood mararka qaarkood waxay qorayaan waad ka naxaysaa nacaybku hadduu gaadhsiiyo wixii la qoraba inaad istaa raddi wax walba shagaas tiraahdo daada meel xun ka dhacaya radintu iyo naqdigu waa shay furan wax kasta wixii qalada waa naqdinaya wixii u in la waa sax naqdiga waa laga faa'idaystaa diintaana ku dhisan naqdiga laakiin haddaad waxaad aragtaba tihada wax ka sheeg waa dhibaato wuxuu ka hadlay ibnu eh, taymiya raxmat caleyh kitaabkiisa fataawada ah mujalladka siddeed iyo tobnaad safxadda aduu safxaadka laba boqol koob iyo sagaashan ilaa saddex boqol iyo shan baad akrinaysa wuxuu isu keenayaa xadiidka bada اislaamu ariiba xadiikaas cwaan ka dhigtay bada islaamu ariiba waseyacuudu ariiba fatuba lgurabaa markaasu wuxuu ku fasirayaa oo keenayaa markuu xadiidkaa keenay sharxiisa wuxuu soo dhagay sunantana waxaa ku yimi u in allaa yabcau lihadi umma xadiidkan uu keenay markaasuu leey watajdiidu inamaa yakuunu bacda duruus tajdiidku wuxuu yimaada had yagoo marka wax badan oo baabi u yimaado oo diintii macaalimteedi wax badan diintu marna mar kastaba waa taagantahay khayrkeedu laakiin waxa weeyaan wax badan ay lumaan sunayaashii oo bidac badan ay faafaan wadaaka huwa gurbat اislaam kaasna waa marka gurbada islaamka oo dadku diinta ka fogaadeen oo marka waxa weeyaan eh, arrintaas wuxuu tusaalaynayaa eh, dee dacwadda laga shaqaynayo iyo noolaynta bulshada dhexda noolaynayo oo diinta lagu noolaynayo arrintaasi waa tajdiidka loo baahan yahay cid kastoo u qumtaana way ku ammaanantah ceeb ibnu kaiir baa qudhiisu ka hadlay bidaaya wanihaada markuu ka hadlay mawduuca tajdiidka wa qaala طaa'ifatu min aculamaa hal الصaxiixu ana alxadiiثa yashmalu kula fardi min aaxaadi اculamaa min hadi اlcasaar daifa ahlucilm waxay ka hadleen xadiidkani ma shamlinaya culimada ay zamanka joogto o dhan miman yaquumu bifardi اlkifaaya fi adaaءi اlcilmi can man adraka min الslf ilى man yudrikuhu min alkhalf kama jaءa fi اlxadiiث min طurqi mursla wغayr mursla yaxmilu hada اlcilma min kuli khalfi cuduuluh yanfuuna canhu taxriif alghaaliin waاntixaal اlmubطiliin wa hada mawjuud walilah alxamdu wاlmina buu yiri yani wuxuu ku fasirayaa xadiidka in laa yabcaثu lihadi اumma cid kastoo fardu kifaaya uqumaysa oo diinta nashrinaysa oo khayrka sheegaysa oo sida xadiidka yaxmilu hada cilmi cid kasta oo dambaysa kuwii hore ka dhaxlayaan cilmiga oo khayrka ka shaqeynaya mu soo deliishanaya xadidka hataa qudhiisa waana joogaan bu wlilah alamd ilaa zamanina wanaxnu fi qarni ahamin qarnigiis anagoo nool raggaas way joogaan bui marka ahlu cilmiga diintan ashrinaya o dhami way soo gelayaan baabka bidaya wanihaaya ay arrinta kala hadla somaaragtid marka waxaa weeyaan muqadimadan qudheeda waxay ka soo ikhtibaaseen haddii goor tawsiiq almasaadirka waa inaan ilaalinaa culimadu waxay ka soo qaateen kitaabkii aan sheegay hadda horto aad ansaar الsuنة الmحamadiya نaشhaatuhaa وahdaafuha وamanhajuha وajuhuudha waa risaala cilmiya ah doctooraa lagu qaatay jamcat mqura safxadda sagaalaad baa muqadimadana ku taala inta yar ictisaam baa ku taala lafdiga lagu yar bedelay mooyaane oo in loo exaalay yahay lakin wax badan oo ka hadli doona exaalada in wax badan la isku hawlin waa waana halkaasa laga soo qaatay dee ragga jamaacadaasna culimadeyda inay iska ahaayeen hawsha ka wadeen oo loo daliishanayo ducaadoo dham loo daliishanaya khayr ka shaqaynaysa manhajkoodu ina saxan yahay in loo daliishan karo waxaa la yihahdo tajdiidkaasi inaan wax dhibaataa lahayn baa meesha ka muuqanay marka wuxuu yidhi kaana qaa'imuna bihadi jamaca afraada aw jamaacaati wataqifu jamacat اlictisaami biاlkitaabi waالsuna wataqifu waxay istaagtay bui jamacat اlictisaam biاlkitaabi waالsuna calىa ra'si اljamaacaati dacwiya jamacaadka dacwadda wada yani maaratay hormood bay u tahay wey macnaheedu allatii jamaacadaasoo tacmalu ka shaqaynaysa calىa tarshiid اumma ummadda inay ku hanuuniso alislaamiyati inay hagto wa tasxiixi masiiratihaa geedi socodka dacwadeedna ay saxdo walaa siyamaa siiba fii sharqi afriqiya yani bariga africa gaar ahaanba yani mandiqadaas cilman caalimiina xaalun ay kuwa og biana aljuhuud addacwiyata dadaalka ay bixinayso lihadi jamaca jamacadina juhuudda dawadeeda dacwadeed bixinayso qad imtadat inay fidsan tahay ilaa jamiici alqaaraati اlukhraa qaaradaha kale xitaa inay gaadhisan tahay khusuusan gaar ahaan bacda nusuuxi acdaadin kabiira markay dad badan ay ka barakaceen ama kasoo qaxeen ay soo qaxeen min asoomaaliyiin iyo wahijratim ay hijroodeen ilkhaarij marka ictisaamku jamaacadu warta taasiiskeedu goormuu aha yay sheegaya goormaa la asaasay xaggeysa ku asaasay jamacatu ictisaam haye haye kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii sax xaggeyda la sacan marka kitabka lagu akriya waa munasib soo mahadi hay waay marka xilligaasay ahayd waxaana isu yimi oo e, e, jamaacadu ay ka asaasantay labadii jamaaco jamacat alislaami iyana taasiiskeed goormuha ee garanaya yaa garanaya ya dina kasi horeysa la isku hayaba dumar waa ka jira ya toddobaatan iyo ayaa garan weyde ya saddex iyo siddeetankii saddex iyo siddeetankii waya taasiiskeedu haye oo iyadoo ka koobnayd horta tani waxay ahayd jamacat itixaad islaami iyo atajamuc eh, ayuu ahaa eh, jamaca atajamuc islaami linqaad oo mandiqadan galbeedka ingacigd ka dhisnayd labadaa jamaaco ayaa la isu keen halka isugu yimi ku heshiiyey oo la baxay magaca alictisaam bilkitaabi wasunna waad fahamtay soo ma taa horena maxay isaga timi itiaadkuna muxuu isaga yimi waxba itiaaday jamaca alislaamiya sax jamaca alislaamiya iyo waxaad shabaab sax wey waa ficanti taar oo garanaysaa ayaa sheekh u horreeyey oo noqday madaxda u noqday markii laysu keenay oo waxdu shabaab iyo iyo maxaa la yihahda jamaca islamiya iyo midowda itixaad alislami ay ka dhahatay sheekhu hore madaxda u noqday kumuha shacala warsan sax wey waad ficanti marka weeyaan jamaacadu marka juhuud badan bay qabatay oo dee jamaacadu maaha oo keli ah majaalka dacwadda manhajka salafka inay faafiso waa waa qodob muhim ay u taagan tahay waxyaa fara badan oo juhuudana way leedahay oo yani diinta eh, iltizaam fara badan oo dadku eh, marka diinta la faafiyo wax badan baa soo baxay ama xijaabka dhe ama tadayunkii fardigahaa dhe wax badan ay ka shaqaysay oo majaalaad badan bay saameyn ku leedahay xagga tacriinta qudheeda juhuud badan bay ka qabatay ama macaahid dheh ama jaamacaad dheh ama madaaris dheh wax badan ba afraadda jamaacadu ay gacanta ku hayaan ummad badan bay saameeyeen eh, weliba jaanibka xitaa maaragtay khayriga ah jamaacadu dowr badan bay ku leedahay waxay ka qabatay iyadoo loo maray muasasaadkeeda eh, kala duwan oo alkaram iyo manhaaj iyo safaa iyo irshaad iyo ixsaan iyo lakala yidhaahdo oo kulligood ka shaqaynaya dacwadda iyo wixii khayra ee maaragtay ama eh, ummadda wixii ku yimaada oo maaragtay loo kaco oo baahiya wixii loo qaban karo ummadda dhexeeda waa ka mid waxyaaba ay qabtaan wax fara badan oo majaalka musaalaxaadka qabailka intaa la wado jamaacadda culimadeedu dowr badan bay kuleeyihiin ka shaqaynteeda majaalka dumay kale marka waa weyaan dee in la yidhaahdo faana maaha iyaga kelido saacadda kuma jiraane umdo badan oo islaama shaqaynaysa dacwadda dad badan baa shaqaynaya oo dacwadda ku jira iyana waa un ka mid dadka dacwadda u taagan waayo wuxuu yidhi marka halkan lafdiga wahijratuhum dadka qaar baa waxay isku dayeen adugu inay yidhaahdaan ereygaas eh, lama isticmaali karo ereygaa ah eh, maxaanku dhaha hijra eh, ereygu erey lugawiya wa hijratihim oo maaragtay dee dhoofitaanka dadku ay tageen luqa ahaan iyo sharci ahaanba macnu leeyahay oo sharci ahaanna macnu leeyahay waxaa la yidhaahdo luqa ahaanna macnu leeyahay oo markii la weydiiyey ibn bas raxmat ullahi aleyh wuxuu sheegay waxaa la weydiiyey su-aal ah dad badan baa lafdiga muhaajir hebel waa muhaajir iyo wuu hijrooday iyo caynkaa <coughs> odhanaya ka waran markaa jawaabtu bixiyey waxay ahayd alhijratu alintiqaalu min baladi ilaa baled nuun calaa darbigu jawabta ku bixiyey yuqaalu haajara ila اbilaad اfulaniya ida اntaqala ilayha liliqaamati fiiha meeheblaayu ka tegey meeheblaayu u hijrooday lakin alhijra sharciya hijrada sharciga waxaa weeyaan hiya alintiqaalu min baladi الshirk ilaa balad اlislaam oo macno ziyaaday markaa hijrada sharciga wadataa luqada markaa iyo way kala duwan yihiin marka la eego meelaha qaar farq baa udhexeeya oo waxaa ka guda ballaarhan hijrada lugawi ah marka wuxu uhi min balad الshirk ilaa balad اlislaam hada yuqaalu laha alhijra sharciya ama alhijraةu min xayثu luga hiya awsacu fayanbagii an yufaraqa fi dalik saas baa lagu kala kaxaynaya iyada ka waasicsan oo macnaha ninku hadduu halkaa ka timi hiblaya tegey dee muhaajir waa noqon kara maxay tuluqa laakiin ishkaal ahaanba in la iska badaayo oo erey kaloo munaasiba dee lagu bedasho wax dhibaataa male safarkoodii iyo wa safarihim iyo ama intiqaalihim ama dihaabihim waa la iskaga bedelan karaa ereygu yani wax dhibaataa ah ma laha waana najnada nafteedu way sheegteenoo dee cibaara fiican haddii loo helo cibaara mid ka fiican in la yidhaahdo wuxuu hi fa hunaaka cibaaratun afdal min cibaara wa jumlatun hiya adaqu min ukhraa baa inoo soo socotaa marka wax dhibaataa meena bedelkeedu wixii markaa ishkaal keeni karaaba in laga saaro ku jirtaa meesha ina jamacata اlictisaab alkitaab wasunna jamaacadaas hiya alimtidaadu abiici weeyaan waa waxyaabihii soo jiray ee abiiciga ahaa hore u jiray iyo walwariiu waa dhaxalihii alxaqiiqiyu dhabtahaa lisaxwati اislaamiya dhaxalihii dhabtaa weeyaan saxwada islamiga dhaxalay fi alatii saxaabadaasoo yuriifu cumrahaa cumrigeedu uu dhaafay calaa nisfi qarni min azamaan yani qarni barhkii konton sanad yani taqriban dhaafay oo yuniifu cumruhu yuniifu cala arbaciin haddii la yihahdo macnaha wuxuu dhaafay afartan sana u dhaafay weeyaan yuniifu min anaafa alcadadu ay zaada <clears throat> taa macneed waxa weeyaan dee hadda waxyaba aynu sheeg sheegaynay oo taarikh marka dib loo akriyo saxawaadkii barwooday wadanka ee camalkii jamaaciga ama eher dheer ama waxdad dheer kasoo gudba waxaad tidahdaa eh, itixaad iyo keyrkoodba dee jamacatu halkaas kasoo jeeda marka eh, dhaxalkii dacwadeeda soo socday ee kasoo shaqaynayey sii dhaasho xaqiiqahaan u dhaxasho inay tahay macnahaasaa looga jeedaa layskumana bushin karo waddanka qaar ba waxay ka odhanayaan eh, markaad ahaydeen waxaa leeyahay ikhwaan muslimiin ikhwaan muslim buu ku faanay adeer ikhwaan sunida waxbay qabteen markii qofku wuxuu yaqaanay dacwaddii diinta ilaahay in loo shaqeeyo oo wax fara badan cibaadadu qofka u saxanto oo ilaahay ku xidhmo oo manhajka inuu yahay manhajulxayaa yahay oo waxbada aad fahanto waxaa lagayabaa qaarkoodna laga yaba inay kaa dhiman yihiin ceeb maaha oo wax kuu sheegaan aadan hayn markaad fahantay wixii ziyaada cilmi ziyaada heshana inaad ka guurto taariikhdii lasoo maya laga warramo waxyaab maaha ee maaha inaad mogta wax walba ka dhigta ceeb ibn waxaa jiray ninkii lo ohan jira mxu sheekh albani ayaa wuxuu yihi waxaa ugu filan bu yhi ikhwaan muslimiin ammaan waxa ugu filan xasan ubana ee raggiisi inuu dhalinyartii ku jirtay meesha la yihahdo markay masar joogeen baararka ka tumanaysay inuu intuu ka soo saaray masaajid kusoo xiray ba sharaf ugu filan bu yihi qofka marka qofka muslimka waa la doonaya wax wanaagsan la qabtay khayrka ah ee qofku ka shaqeeyey in la qiro inaad dhanxiir u noqoto oo il yarun wax ka arkay zaaweed gaaran ah wax ka eegto wax walba sax maaha marka macnaha hadalka dacwada halkaasi ujeedaa wahiya iyadu jamaacatu wey dacwiyatu waa jamaca dacwiya qaamat isu taagtay min ajli dacwati tawxiid dacwada tawxiidka in laku yeedho daraaddeed bay isu taagtay wanashri caqiidati wasunna inay faafiso caqiidada sunnaha liistinaafi xayaati islaamiyati shaamila si ay u cusboonaysiiso xayaa islaamiya oo shaamila xayaa kaamil ah macnaha maaha dee wax hadda la cusboonaysiinayo waxaa weeye diintiisay ahayd asalkii oo ummadda wixii wax ka lumay marka in la soo celiyo noloshii ummadda ansaxahay ragga qaar baa waxay tacliiqiyeenoo meesha halkan aan la yaabay ay leeyihiin qoladan ictisaamku oo iska sheegashay xog ma jiraan warkaasi waa laba jinaaxoo jaanib ciidan ah ya qoladas maxaan tolo meelba qolaa la isu dhiibaya meel tolo meel toos baa la isku ifinaya waa jinaax ciidan iyo jinaaxa dacawiya weli waxaa xoog badan ba ku leeyahy ninka hadallada qoray jinaaxa ciidanka ah taas ma jawaab bay u bahantay xasbuna allah wa nicma wakil dhibaata wuxu uhi watantahiju hadihi اljamacatu litaxaqiqi dalika almanhaj الsalafi fi اlcilmi wاlcamali wاdacwati ilى allah waayo watantahiju hadihi اljamacatu waxay ka nahjiyaanaysaa waa litaxaqiiqi dalika almanhaj الsalafi manhajkaas salafiga inay xaqiijiso fi اlcilmi iyo wاlcamal iyo wadacwati ilى allah dhammaanteed way noo iman doonta qodobadaas oo tantahiju intahaja yantahiju intihaajan macnaha salaka weeyaan dariiqaas in la qaado wadada cad wakamaa jarat wakamaa jarat caadaة الculamaءi واljamacaat الإسlaamiya qadiima وxadiiثa fii bayaani manhajihim kamaa jarat sa soo dureertay socotay buu ku leeyahy caadaة اculama culamada caadada ku socotay jarat اlcaadaةu calىa kada marka la yidhaahdo waa shay muctaad ah saara alamru muctaadan iyo darajat alcaadatu iyo saara min almuctaadi walma'luuf sida markaa caadada culimmadu iyo jamaacaadka islaamiga iyo qadiiman waxay ay ku tageen waxaa weeye fii bayaani manhajihim laa siyama siba buu yidhi cinda xuduudi maa shay soo imaatikiisa yaqtadii daalika arrintaa keena oo min irtibaasin fi lmafaahiim mafaahimtu markay isku dhex darsanto aw ikhtilaaطin fi lmanaahij manaahijtu ay isdhex gasho faqad jarat faqad ra'at lajnatu markaa waxay aragtay lajnadu alcilmiyatu ljamaca an tuciida anadara inay aragtida ku celiso fii manhaji اljamacati اlqadiim manhajkii hore ee jamacadu ay lahayd inay dib u eegto bacda an daharat alxaajatu daalika markii baahidu ay muuqatay maxaa looga jeeda walitafsiili mujmalihi manhajkii hore qadiimka in meesha mujmalkaa la bayaamiyo la caddeeyo oo la faahfaahiyo waidaaxi mukhtasarihi meesha gaabane mukhtasarkaana la waadixiyo la bayaamiyo waidaafati bacdi almasaa'il addaruuriya masaa'il qaarkood in lagu daro allatii masaaishaasoo tadcu ilayha mulaabasaat wa alcamal adacwi keenayso duruufta camalka dacwadu fi dakhili wاlkhaarijba gudaha iyo dabadaba taa macnaheed waxa weeyaan de wax fara badan baa saaxada yaalla masaa'il fara badan baa isdhex boodayaan masaailka masaa'il jihaad masaail siyaasada ku saabsan barlamaanaad masaail maarata xukum masaail alwalaa walbalaa baa saar madaxa iskula jira meelo badan marka waa muhim masaaisha noocaas oo kale in banaanka lasoo dhigo oo jamaacadu aragtay ka arkayso iyadoo weliba manhajkeedii hore ee qadiimka ahaa ee waktigii aasaaska lagu heshiiyey la qoray oo raggan ayaa ragga qora wax ka qorayba ragga qaarkood ay ka mid ahaayeen in lasii faafiyo lawuduux lagu sameeyo taas uga waqad ictimadat illajnatu waxay ictimaaday fi icdaadi hada almanhaj <coughs> fi icdaadi hada almanhaj calaa kutubin wa culamaai ahli sunna yaani diyaarinta manhajkan waxay ka qaadatay kutub iyo mualafaat culamada ahli sunna ay leeyihiin min almutaqadimiina iyo walmucaasiriin kuwii hore kuwii dambeeyey waqad wاqtabasat cibaaraatin waxay ka soo shidaal qaadatay oo ka soo dhimbil qaadatay cibaaraat iyo wa jumali min hadi masaadir masaadirtaas kutubtaa yani jumlooyin iyo cibaarad bay ka soo qaadatay imaa binasiha bay kaga soo qaadatay wa ima bitaqriiri macnaaha ama macnaheeda iyadoo dhoweyneysa ولا سيما من السراج الوهاج للشيخ أبي الحسن المغربي والقضايا الكلية الاعتقاد للشيخ عبد الرحمن عبد القادر waiiqa tirshiid madamaa waqtigii masaajid waa joogaan waqtiga jooga halkaan iska abenta sii wada doona insha allah iska gaabin billahi tawfiiq subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta